ilayhim shay-an qaliila ilahay wuxuu leeyay waxay ku dhawaadeen inay kaa fitneeyaan wixii aanu kuu soo waxyoon oo haddii ilaahay nebi maxamed saa leeyahay dadka kale maxaad u malaynaysaa markaa shayaatiinu linsi waljin hadday isugu kaa tagaan iyo shahwaatu nafsiga iyo wixii adiga kula socday waa khatar saasi daraaddeed baa rabbi wuxuu leeyahay haday wadada ku weecin lahaayeen saaxiib bay kaa dhigan lahaayeen haddaad aragta gaaladu cid ay amamaanayso khatar baad ku sugantay hadaad gaalku ammaanayo aragto waayo ilaahay baa le latakhaduuka khaliila alkhulla saaxiibnimada tandhow waxay kula yeelanayaan baa rabbi leeyahay subxaana wa tacala markay jarka kaa tallaabiyaan sida awgeed baa ilaahay nabigiisii wuxuu ku yidhi walowlaa an habatnaak haddaanan anagu ku sugin baa ilaahay leeyahy laqad kidta tarkanuu ilayhim shay qaliila waxaad u dhowaatay inaad xaggooda u weecato aayadda qur aani waxay inoo tilmaamaysaa qofna inaanu meel nabada ku jirin sidaa awgeed soomaalida markay xaggaa ka soo socdaan kalsooni badan ba iska qabaan anigu qof muslimaanahay ninbaa diintiisa dhuqdhuq kaga taga iyo magaal baan raacaya iyo warkaa inagoo inaga buuxaa baynu xaggaa kasoo tallawnaa qof waliba isagoo isleh cidi kaama raganimo roona cidina kuma kaxaysan karto isagoo qof waliba isleh ayaynu ka nimaadnaa laakiin markaad halkan timaado waad gelgilantaa aad baad u gelgilmaysaa duruufaadka iyo gaalka iyo system dhan baad imanaysaa oo xaggaad ujeeda xaggaan hayn ujeeda waa institution dhan waa system dawladeed oo haqaafadiisi iyo waxbarashadiisii leh si uu maankaaga u maydho oo leh iclaamkiisii iyo warkiisii si entertainmentku maskaxdaada uu dego oo leh haddii laguu taag waayo qaanuunkiisi iyo booliskiisii si waddada lagugu qasbo idan wax allaaliya waxay dowladi dad ku hogaamin jirtay system lebaad u timi sidee bay u dhici kartaa markaa haddaba inaad sugnaato iyadoo xaalku halkaa marayo haddaad dee sugnaanta weydana ilaahay nabi maxamed buu ku yihi idan la adaqnaaka dicfa alxayaati wa dicfa almamaati uma laa tajidu laka calayna nasiira haddaad jidkayga ka wacan lahayd baa ilaahay leeya nolosha teeda liidata iyo gerida teeda liidataad la kulmaysaaba rabbi ku tilmaamaya waxaynu u baahanay markaa inayna noqonin tii uu qur-aanku inooga maahmaahay qof dumaroo caqliga wax uga dhiman yihin baa jirtay oo carabtu ay ku maahmaahi jirto ay taqaanay waxaa la yidhi gelinka horena xadhiggay tidci jirtay tidcama taqaanay waa soohi jirtay waa adkayn jirtay gelinka dambena waa furfuri jirtay gelinka hore waa tidcaysaa gelinka dambena waa maxay waa furfuraysaa ilaahay baa qur-aanka wuxuu ku leey walaa takunuu kalatii naqadat gazlaha min bacdi quwatin ankaaha ha la mid noqonina sidii tii burisay wixii ay hagaajinaysay markay adkaysay kadib waa lagugu soo tabcay qur-aan baa lagu soo dhigay madrasad baa lagu geeyey malcamad baa lagu geeyey islaamnimaa lagu soo baray haddaad hadda bilowdo filqikeeda inaad dib u furfurto waa dhib wixii aad labaatanka sano soo waday inaad iminka dib u furfurtaa waa dhib aada u weyn qofka bini aadamkaana wax tiro badan tiro badan ayaa jidka dhaafiya waxaanuu nabigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam bini aadamka tadabdubka ku dhacaya inuu xad gaadhi doono qur-aan baan xifdisan ayaa ka qaaday yusbixu rajulu mu'minan wa yumsi kaafiran buu nabigu yidhi qof inuu waaberiisto isagoo mu'mina oo galabaysto isagoo maxay kaafira galabaysto wa yusbixu kaafiran wa yumsi inuu waaberiisto isagoo gaala galabaysto isagoo mu'mina oo maxaa qofka intan raraya markaa intaa inuu iimaannimo iyo islaamnimo habeenyo maalin inuu kala gudgudbo maxaa ku kalifaya wuxuu nabigu yidhi yabiicu diinahu bicaradin min addunya diintiisaba wuxuu siisanayaa waxoogaa bidhbidh adduunyo adduunka iyo markuu xidhiidhiga ka kala qiimo badan diinta iyo mabda iyo wuxuu sitoo dhan bal si uun wax kuugu hagaagaan jarka ka tallow buu isleeyay idan nabigu wuxuu inoo tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam labada darafee ugu shisheeya dee waa gaalnimo iyo islaamnimo intan dhexe waa macaasi iyo kabaa'ir iyo waa meelo dhexe labada darafee ugu shisheeya in loo kala tallaabi doono sida awgeed ayohalaxiba qofna nabad ma haysto qofna meeshaynu joogno meel caadi lagu yay maaha way qur-aanku wuxuu inooga waramayaa qaar cilmi inta la siiyey kitaabkii intay xooreen soomaalida maad maqli jiri wadaad kitaab xoora ilaahay baa qur-aanka wuxuu kaga waramayaa qaar aqoon la siiyey oo intay kitaabkii maal dhigteen ka tegey soomaalidu ninkay diinta ku ogta ka tegey janna kabood iyo waxbay u bixin jireen yani waxa uu tilmaamaya ninkan isagoo arkaya xaqii buu dhaafay watlu calayhim naba aladii aataynaahu aayaatina fansalakha minha faatbachu shaytaanu fakana min alghaawiin baa ilahay yidhi waxaa dadka ku akhridaa warka kii aanu aayaadka siinay baa ilahay leeyay aayaadka iyaga kaanu siinay ee xaqa gartay dhammaanteena aayaadkii ilaahay waynu haynaa xaqaynu garanay ilaahay inuu keliya nebi maxamed rasuulkiisiiyo qur-aanku kitaabkii ilaahaye aakhira dambayso lays xisaabayo waa wada haynaa soo maaha iyo adiladeedi iyo wixii kusoo arooray ilaahay wuxuu yihi kaanu aayaadkaasi neefansalakh ka siibtay baa la yidhi neefka adhigaa marka haragga laga siibayo yaa laydha waa laga siibay haraggaa laga saara kaanamaa addiintu cala alfitra weyaana ku hayso laakiin aad rabto inaad maxay muluk ka tidhaahdid sidaa ugeed baa ilaahay wuxuu yidhi fa atbacahu shaytaanu fa kaana min alghaawiin shaydaan baa dabagalay bay culammada bar ku fasiraan xataa shaydaanku macallin u noqon karaa bay dhahdan kari oo wuxuu ka mid noqday baa la yidhi haawinta haawiga waxaa la yidhaha qofka xaqa garanayay haddana ogaan u garamara kan dee aayaadku daliilku ma anfaco waayo wuu ogyey isagoo og buu ogaan u dhinac dardare si awgeed buu nebigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam xadiiskii saxiixayn ku yaalay midkiin baa camal wanaagsan sameeya ilaa iyo isagiyo jannada aan wax badaniba u dhaxaynin marka u dambaysa unbuu dib isu kala fireeyaa baa la yidhi midna camal halunaaruu sameeya ilaa naarta aada ugu dhowaado dabeetana marka u dambayso unbuu toobadda haleelaa dib u noqdaa haddaba ayuha laxiba umniyaadka bini aadamku uu jecelyahe nebiguna sheegay calayh salaatu wasalaam waxaa ka mid ah khayru nnaasi man taala cumruhu wa xasuna camaluhu khayru nnaasi man taala cumuruhu dadka waxaa u khayr badan ninka cimrigiisuna dheeraado camalkiisuna suu banaado hagaagsanaado garan mayno camrigu intuu ku joogsan doono cinda allahi inbaa qoran laakiin ma garanayno soomaalidu waxay dhahdaan curdankaba wuu ku cunaa bay dhahdeen yacni yaraantaba waa lagu dhintaa geeridu kuma xidhna inaad soo bogooto adoo halkaas ka maraya gaari kaa dulboodi karaa halkaas ka maraya tareenkaad saarantay qarxi kara geeridu kuma xidhna inaad soo xanxanuunsato iyo inaad da badan jirta iyo inaad sanada joogto waxaa kuma xidhna dhalinyaradu inta badan waxay sidhahdaan dee adiga waqti badan baa ku hadhay odayada is baa aakhira ku dhow waxba kama jiraan yani waktiga la dhimanaya kuma xidhna inuu qofku gaboobay mid gaboobo aan dhimanan baad arakaysaa oo boqolaalka dhaafaya mid yaroo ay ka baxaysana waa la arkaya haddaba maadaama aanad garanayn waktigii aada dhimanayso ama naftu kaa baxayso waxaan u baahannahay inaynu camalkeenna mar kastaba ku dadaalno inuu fiicnaan karo oo uu hagaagsanaan karo noloshan aad timaadeenna almucawaqaatu kathiira yacni waxyaabaha dadka diinta dhaafiya waa tiro badan yihin waddankeenii markaynu joognay inaad tiraahdo macsi samee inaad sameado khamri cab ama zinayso ama kan same waxaa laga yaabaa khidad badan iyo wakti iyo wax badan bay u baahnayd tanna waxaa laga yaabaa jase call inuu kaa xigo telefoonka inaad kor u qaado inuu kaa xigo waa cagsiga xaggeenii markaynu joognay inaad salaad tukata dee derbi walba masaajid baa ku yaalla iyo weyse iyo baa fududeyd tanna waxaa laga yaabaa adigoo dadaalayaba inaad fooda dhigtaba inuu kugu adkaado haddaanad subaxii markaad guriga kasii baxaysa balaankaaga aanay ku jirin maanta halkii aad duhurka ku tukan lahayd ama casar ku tukan lahayd gurigii kasoo gaadhi maysidii haddaanad qorshaha kuugu jirin walidaalik halkan mucawaqaadkaa tiro badan leh innagaa imtixaanka soo doonanay cidaynaguma qasbin qof waliba imtixaankan inuu galo intaasoo buurood iyo bannaan iyo bad baa loo soo jeexay soo maaha raganimadii aynu dhulkaasoo dhan kusoo marnay waa inaynu diintana ku xejin karnaa mar allaalihi markaynu halkan soo gaadhna inaynu raganimadii weyno dunidu waxay ka yaabantahy meeshaan aynu soo maro albaab kasta la xidh oo meel kasta laynaga joojiyo oo meel kasta la celi haddana waa kasoo murkudaynaa meelumaynu kasoo baxnaa haddaba raganimadaa intaasoo badood kaga tallowday baan salaada ku ilaalin kari waaye waa doqoniimo ma lama ilaalin kari waayene juhdigii juhdi la mid aanad gelin awooddii awood la mid aanad gelin caqligii caqli la mid aanad gelin xooggaad soo gelisay ta xoog la mid aanad gelin intaad u fakaraysay taa in leeg baanad u fakerin idan ayuha axiba nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay maalmaha dambeeya maalmo sabir oo ninka diintiisa inuu qabsadaa ay dhimbiil daboo dhan ku noqon karto daba waxaa laynaga rabaa waa toosni ilaahay wuxuu ina leeyahay fastaqiimuu ilayhi wastakfiruuh fastaqiimuu ilayhi war xagga rabbi u qumanaada baa alla toosnaada oo xagga rabbi u qumanaada qur laba aayadood buu ku tilmaamayaa dadka xagga rabbi u qumanaadaa ee u toosnaadaa khayrka ay helayaan waana ducada ugu badan aynu ku ducaysano socaykaa maaha salaad kasta markaynu galno maxaynu idhahnaa ihdina asiraata almustaqiim sooma tidhaahdin ilow tubta toose nagu toosi mar kasta oo aynu salaad galno waxaynu ducaa baynu akrinaa ilaahu jidkaa nagu toosi ilahi wuxuu leeya in aladiina qaaluu rabbuna allah uma istaqaamuu tatanazalu calayhim almalaa'ikatu an laa takhaafuu walaa taxzanuu waabshiruu biljannati alatii kuntum tuucaduun kuwa yidhaahda allah noo rabbiya ee ku malaa'igta kusoo degta baa layidhi marka nafta laga qabanayo dabeetana labada warwar ee uu qofka bini aadamkii markaa qabo ayay labadaba uga bushaareeyaan dadku markuu dhimanayo dan wuxuu ka tegayay wuu ka warwaraa dee kullibaad adoo aanay isugu kaa toosnayn unbay naftu kaa baxaysaa wax badan unbaad sodhaysaa caruurtii islaantii waxaa kantaa xaggu ku socdana wuu ka warwaraa garan maayo dadkii camalkaas laga helay iyaga waxaa lagu yidhaahdaa anlaa takhaafu waxa soo socda ha ka cabsanina walaa taxsanuu wixii tegayna ha ka murugoonina baa lagu yidhaahdaa waxa soo socdana waxa soo socdana ha ka cabsanina wixii tegayna ha ka murugoonina oo wa abshiru ku bushaaraysta biljannati alatii kuntum tuucaduun jannadii laydin ballan qaaday ku duca kuu bishaaraysta aayadda labaadna waa la mid in aladiina qaaluu rabbuna allah uma istaqaamuu falaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun ulaaika asxaabu ljannati khaalidiina fiiha jazaan bima kaanuu yacmaluun ilaahay wuxuu inoo ballan qaaday haddaynu toosnaano in maa ilxayaa laynaga dharginayo waa low istaqaamuu cala ariiqa la asqaynaahum maa an qadaqa haday jidka ku toosnaadaan baa ilaahay leeya biyo badan baanu siinaynaa biyuhu waasililxayaa cidina kama maaranto dadka dhulka jooga daaya waxay dhahdaan kuwa badda jooga kama maarmaan kalluunku wuu abaarsada haddaan roobka ugu dayin waayo oxyjiinka ugu badan leh biyahan dhulka eh, badda gelaya sida walidaalika wax waliba way abaarsadaan hadday biyo waayaan badda haddii roob ku day waayo waa abaarsanaysa ilaahay wuxuu leeyahay haddaa qumanaataan waxaan idin siinayaa biyo fiican laakiin taa lafteed waa imtixaan baa ilaahay leeya yani mushkiladuna waa imtixaan dherigtunada waa imtixaan labada goobba waad imtixaamantay haddaad xoolo hesho waad imtixaamantay haddaad faqridana waad imtixaamantay marna sabir baa lagaa rabaa marna shukri baa lagaa rabaa haddaad caafimaad qabto waad imtixaamantay haddaad bugtana waad imtixaamantay haddaad bugtana sabir baa lagaa rabaa haddaad caafimaad qabtana maxay shukri baa lagaa rabaa inaad ku mahadnaqdo sidaa awgeed linaftinahum fiihi baa ilaahay yidhi waxaanu biyaa badanna idiin siinay iyada lafteeda inaanu balyana idinku itixaano ayuha alaxiba ilaahay nabi muxamed calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadii la socotay amar baa lagu siiyey inay toosnaadaan fastaqim kamaa umirt waman taaba macak u qumanow baa ilaahay ku yidhi sidii laguu faray adiga iyo inta toobad keentee kula socotaaba ee soo laabatay rabbi usoo noqotay sidii la idiin faray u qumanaada baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala ay culammadu yidhahdaan nebigu wuxuu odhan jiray calayhi salaatu wasalaam shayabatnii huudun wa akhawaatuhaa qabla almashiibe ama wa akhawaatuhaa min almufasal huud wlwaaqicatu wlmursalaatu wacama yatasa'aluun waida shamsu kuwirat waxay cireeyey buu nabigu yihi iyadoon waqtigii ciraba joogin suuradda suuratulhuud la yidhaahda iyo walaaladeed ee waaqica iyo mursalaad iyo cama yatasa'aluun yani mufasalka nabigu ciro badan ma lahayn laakiin waxoogaabaa ka soo baxay suwarkaa qiyaamaha iyo aakhare ka waramaya tirada badan leh waxay culamadu yidhaahdaan waa suuratu huod wuxuu u tilmaamaya nebigu waa tii la amray fastaqim kamaa umirta waman taaba mac kuwatii ku jirta baa tilmaamaya falidalika fadcu wastaqim kamaa umirta walaa tattabic ahwaahum fi suurati shuuraa idan ayuha alaxiba war kooban rabtaan waa kii nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam ilaahay nabiga wuxuu siiyey jawaamicu jawaamiculkelim war tiro badan leh inuu hadal kooban ku sheegi karo macno tiro badan leh nin baa u yimi oo wuxuu ku yidhi ilaahay rasuulkiisiiyow islaamnimada war iga sheeg qof dambe baa wax weydiin wuxuu rabaa mar qudha in wax loo sheego bes dabeetana ay ku filaato war diinta ii sheeg aanan cid dambe su-aal ugu noqonin nabigu muxuu u sheegay calayhi salaatu wasalaam qul aamantu billaahi uma staqim buu yidhi diintao dhan buu u sheegay ilaahay baan rumeeyey dheh rumee alle rumaynta alle waxay sheegaysana ku toosnow laa ilaaha illa allah muxamadun rasuulullah dheh laa ilaaha illa allah muxamadun rasuulullah waa contract aad alle la gashay ilaahu keligaa baan ku caabudaya jidkii nabi maxamed kuu maray cibaadadana waan u maraya contragaas aad saxeexday dan ku qumanow baa lagu yidhi kontragaaga markaa haka weecweecanay nabigu calayhi salaatu wasalaam kalimatul istiqaama buu ugu soo koobay markaa ninka kan wixii laga rabay culamada muslimiinta rag ka mida waxay yidhaahdaan dadku had iyo goor waxay jecel yihiin markuu fiicnaado inuu karaamo arko oo welisu qaato saa maaha dad waxoogaa toostoosnaato toosnaato oo cibaadadaadiyo dikrigaagu wadato ina karaamooyinkaa muuqdo ma jeceshay waxay idhaahdaan acdam karaama uu qofka bini aadamka helaa waa luzuum listiqaama bay dhahay karaamada ugu weyn qof bini aadam helaa waa in alle jidka ku hayo haddaad saaragta adoo jidka ku jooga oo daacba daaca kuu furayso oo wanaagba khayr kale kuusii furayo jidkii awliyada waad haysaa haddaad laakiin saragto adigoo isku dabagiyo hor wareegaya marna xaggaa u socda marna xagga kale u socda khatar baad ku sugantay walidaalika ayuha alaxiba waxaynu u baahanay nabigu wuxuu ina yidhi calayhi salaatu wasalaam istaqiimuu walan tuxsuu toosnaada mana koobi doontaan buu nabigu yidhi toosnaada laakiin toosnidana ma koobaysaa oo haddaa maxaa la waclamuu ana khayra acmaalikum asalaa walaa yuxaafidu cala alwuduui ilaa mu'min waxaana ogsoonaatan camalaad samaysaan waxaa u khayr badan salaad weysadana ma ilaaliyo qof mu'mina mooyaane xadiidkan wuxuu nabigu tilmaamayaa toosnaada walan tuxsu oo markaa maxaa xala sadiduu waqaaribuu buu nabigu yihi sadiduu waqaaribuu waabshiruu markaa السداد أو التسديد أي الاستقاamة والإصاabة muqaano badan oo qasdiga macno waxa weeyaan tusaale waxaynu ku bixinaynaa qofka meel tooganaya toogashada sooma taqaanayn ama dhugtan ama shiishtan meel baad rabtaan inaa bar inaad wax la hesho leeb xabad wuxuu doonaba ha ahaado qofka bini aadamku muxuu sameeyaa wuu dadaalaa sacaykaa maaha laakiin mostly waxay u badan tahay inaynan la wada helaynin barta sacayka maa waxaa laga yaaba centimeter two centimeter inaad qofba inuu laakiin waad dadaalaysaa sadaadku markaa waxa weeyaan inaynu isku dayno inaynu barta la hello adigu dadaal kugu hadhin muqaarabaduna waxa weeyaan bay idhahdeen iyalqasdu inaad meesha u qasda de haddaad u tuurto waad ogtay inaad meesha iyo meel u dhowtoona la helaynin xaggead wax ku idan wuxuu nabigu leeyahy dadaalka idinku sidii ninkaa dhugtamayay halkaasaad ula heli lahayd tijaabi waa se suurtagal inaynan la wada heli karin waxaana ogsoonaataan buu nabigu yihi qofnaba camalkiisa inaanu janno ku gelaynin marka la yidhaha qofna camalkiisa janno ku geli maayo dadka barh qaldan u fahma saxaabada waxay idhahdeen ilahay rasuulkiisa uma adigana wuxuu yidhi hadda anigana <coughs> qofna camalkiisa janno ku geli maayo waa maxay waana culamadu waxa weeyaan jannadu way ka qaalisantahay camal bini aadamkuu qabto yani ninka kuwa naarta gala ee dembiga laga soo maydho ee akhiiran ka soo baxa ee ugu jannada yar leh ayaa dunida tan tobalaabkeed leh okay dee ma malaynaysaa soddonka sane iyo afartanka sane intaynu shaqaynayna inay goyso maxay dunida tobanlaabkeeda ma wax kasii badan inay goyso may ma goyso laakiin ilaahay baa min karamihi wuxuu yidhi haddaa intaa yar idinkula timaadaan anaa idin siinaya idan waa sabab bimaa aslaftum iyo bimaa camaltum so qur-aanka kuma aragtaan waxaa soo horumarsateen darteed waxaa soo qabateen darteed waa sabab lagu galo ee ma aha qiimihii jannada jannadu waa ka qaalisantay camal nebi qabtay iyo camal qof bini aadami qabtay ma gooyo jannada ilahay intay laagtay laakiin ilaahay baa min fadlihi wa karamihi wuxuu ku yidhi haddaad intaa yar uun adigu la timaadee aad awoodaada anaa kuu ballan qaadaya inaan ku siiyo maxay jannadaa weyn inaan ku siiyo sidaa ogeed ayuha alaxiba haddii aynu rabno islaamnimo sax ah oo inaynu dadaalnaa waa ballanka aynu ilaahay la gallay inaynu ka dhabayno nin saxaabiya ayaa soo raacay saxaabadii dabeetana dagaal baa la galay qaniimaa la helay qaniimadii baa waxoogaa xoolaa layidhi intaas adiga kugu beegantay waa maxay buu yidhi waxaa layidhi waa qaniimadii dagaalka lagu helay qaybtaadii wuxuu yidhi anigu idinma soo raacin xoolo xoolahaygii waan ka imid ee waxaan rabay in halkaa inta layga mudo aan janno galo yacni anu qasdigaygu jannaan raadinaye ma aha nebigu wuxuu yidhi hadduu run sheego hadduu ilaahay u run sheego ilaahayna wuu u rumaynaya hadduu isagu daacaddaa yahay oo ay dhab ka tahay allana waa u rumaynaya rabbina waa u rumeeyey walihaada martabada sidqiga iyo rumayntu maca aladiina ancama allahu calayhim min annabiyiina wasidiiqiina washuhadaa waxay idhahdaan marxalada nebinimada ku xigtaba inaad saadiq fii niyatik wa fii ficlik wa fii qowlik wa fii kulli shay inaad saadiq u tahay waa martaba aada u sarraysa ayuha alaxiba istiqaamada habtoosnida laba waxbaa col u ah labada waxay colka u ahay waxa weeyaan dadka barhtoosnidii ayay diinta xoog u xamaas ayaa intuu qaada bay ka murkudaan murkudka waa ka dhexbaxaan xagga kale hal xadiis baynu ka sheegi doonaa sheegayo ka dhexbaxaasi niman baa gurigii nebiga tegay calayhi salaatu wasalaam dabeetana waxay weydiiyeen cibaadadii nebigu uu samayn jiray markaasay la yaraatay dabeetana waxay isku qanciyeenoo waxay idhaahdeen war nabiga isaga dembigiisii horiya kiisii dambeba ilaahay baa dhaafay haye maxaa xala markaa dee inagu inaynu ka badinaa bay idhahdeen nabi maxamed intuu samaynay isaga dembigiisi waa la dhaafay waa inaanu ka saro marna ka kordhina markaas waa la hadlayo midu wuxuu yidhi anigu dumar iyo waxaaba waan iska daynaya weligii dib u guursan maayo cibaadunbaan ku jiraya midna wuxuu yidhi anigu waaba soomaya dibba u afuri maayo maalin kasta waa soomanaanaya wuxuu yidhi anigu habeenba seexan maayo waa inaan salaadun u taagnaada nabigaa loo sheegay calayhi salaatu wasalaam dabeetana wuxuu yidhi antum aladiina qultum kada wakada warma ma nimankii waxaay waxaa sheegay haabay yidhaahdeen ilaahay baan ku dhaartay buu nabigu yihi wallahi inii la akhshaakum lilahi waatqaakum oo fii bacdi riwaaya saxiixinta ku qorana waa tahay riwaayadka qaarkoodna waxay tilmaamayeen inii la aclamukum billah lafdiga imaamu axmed anaa ilaahay idinku aqoon badan iyo anaa ilaahay idinku cabsi badan quraanka ilaahay wuxuu inoo tilmaamay kuwa u aqoonta badan leh inay kuwa u cabsida badan leh inamaa yakhsha allaha min cibaadihi alculamaa cilmigu haqaafad badan ma aha cilmigu waa inaad rabbi garanaysa iyo xoquu kugu leh iyo weynidiisa kuwa rabbi garanaya ayaa ugu cabsi badan baa la yidhi dabeetana nabigu wuxuu leey anaana idinku aqoon badan oo idinku alla ka cabsi badan aniguna buu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam waan soomaa oo waan afuraa waan tukadaa oo waan seexdaa dumarka waan guursadaa faman ragiba can sunnatii falaysa minii jidkaygaa ninkii ka weecda war aniga taydii ma hayabuu nabigu leeyay macnuhu muxuu tilmaamayaa diintu aqoon bay u baahan tahay markaad dhowr kitaab barato intaad xamaasada ku qaado inaad xagga shishe uga baxda maaha waxaad u baahan tahay dariiqii nebi maxamed inaad raacdo xamaasadu dad bay tallaabisay dabeetana waxaan akhiiran waxaan diin bay diin ka dhigteen waxaan diin ahaan u geeyey diin jacayl ama kuwan bidcada ku dhaca ama kuwan dadka laaya ama kuwa waxa sameeya haato laga yaabaa diin jacayl inuu yahay marka hore wixii hayay laakiin waxay ku dhaceen wax ka fog qumanaanta waxaa kaloo taa kasoo horjeedo yaro cagsigeeda ah dadka badhbaa intuu suuqa iska galo ay yidhahdaan in allaha hafuuru raxiim wuxuu doona intuu sameeyo ilaahay qoru qur-aanka kaga waramay fakhalafa min bacdihim khalfun waritu lkitaab yaahuduuna carada hada ladna ahlu kitaab hore inta alla ka soo waramay baa waxaa la yidhi kuwaa qaar baa gadaashood yimi kitaabka dhaxlay baa la yidhi kitaabka way dhaxleen qofkii ilaahay intuu rumeeyey kitaabkan dhidid iyo dheecaanba kaga baxay iyo adduun iyo waqtiba kaga baxay sidaa ku helay iyo ninuu dhaxal kusoo gaadhay waa kala nooc saxaabadii kitaabka kan way u dhinteen soconkaa maaha waa u dagaalame agtooda qiimo ku lahaa inagu laakiin awowiyadeenun baynu ka soo gaadhnay qofka bani aadamkii xooluhu shaqaysto iyo xooluhu dhaxlaa agtiisa isku qiimo kumaaha hadduu odayga aabbaha alla naxariista intuu ka dhinto xoolo badan aad ka hesho alayaaba inaad iska saydhsaydhiso ku loo furtido ila waa dhaxalba kugu soo gaadhay laakiin xoolihii switzerland salaada inta laydin kiciyay toban saacado labaiyo toban saacado laydinku xamaashay si fudud lagaaga furfuri maayo saga maaha ilan dhidid baa kaa galay iyo xoog iyo xoolaa kaaga baxay sida awgeed hore u bixin mayso kuwa waxaa la yidhi kitaabka marka hore way dhaxleen dhaxal buu ku soo gaadhay dabeetana yaahuduuna carada hada ladnaa baa la tan liidata dheefteeda iska qaadanayaan waxaanay ku dhawaaqayaan sayukfaru lana wana loo dambi dhaafi doona ma intay dambaabeen dembigii ka toobad keenay waa maya waxa ilaahay leey wain yaatihim caradun mithlu hadduu u yimaado tii mid lamidi ya'khuduuh weli waa qaadanaya afkuunbay ka leeyihiin insha allah iyo astakfurallaadan ka wadaane dhabadaasay hayaa mala tilmaamaya idan ayuhalaxiba waxaa asalkuu yahay tasayubna lama rabo inaynu diinta intaanu farac ka qaadno nidhaahno insha allah mumin baanna iyo ahlu tawxiidkeenu nahy maaha sax dhanka kalena sax maaha waxaa saxay waa maxay waa inaynu jidkii nabi maxamed qaadno calayhi salaatu wasalaam amarkuu samayn jiray inaynu samayno wladiina yumasikuuna bilkitaabi waaqaamu salaa baa ilaa yidhi kuwa kitaabka qabqabsanaya baa la yidhi ee salaada oogaya tamasuk bilkitaab way xijisanayaan ay tahay waxay isku dayayaan ilaahay kitaabkiisa inay xijiyaan mid waa dhacdaa bini aadamku ka dhici karaa kulu bni aadam wa khayru lkhataa'i tawaabuun waa ka dhici karaa ilaahay ba wuxuu ina leeyahy fastaqiimuu ilayhi wastaqfiruuhu baa la yidhi ilaahay xaggiisa u toosnaada laakiin ibni aadan baa tee haddiiba wax kaa dhacdhacaan wastakfiruuhu baa ilaahay yidhi dembi dhaafna weydiistoo u soo noqda idan ayuhalaxiba istiqaamadu waitaqi llaha ma kunt meel kastoo aad joogtaba ilaahay ka boqo haddii dhibi kaa dhacdaan waxuun kaa yimaadaanna wa atbic sayi-ata alxasanata tamxuha wanaag ka dabage waxaan kusoo koobaynaa waktigaas ka koobane asalku markaa wuxuu yahay qofka muslimkaa ah laga rabaa noloshan masaaliqdeeda iyo mahaaligteeda waa kathiira waa tiro badanta mucawaqaadku waa tiro badan meeshaad timaadeen waa meel system qaab kale u dhisani uu ka jiro laba midun weeyaan inaanad maydhaaqto oo qolof madoowoo qalbi gaaleed ku jira aada yeelato walciyaadu billaah iyo inaad waxaad haysatay xejisatid oo qof muslimoo diintiisa muctaz ku ah oo ku faanaya inaad noqotid waxaad noqon kartaa un markaad dadaal la timaado noloshu maaha waxaan loo dadaalin nolosha bilaash layskaga helaa waa yaryihin noloshu wax kastaaba waxay u baahan yihiin maxay caqli iyo xoog iyo xoolaba wa kaaga baahan yahin inaad ku bixiso diinteenna markaas inaydan gacan bidaxaynin waa macquulba inaad adduunkana sideed saacadood u shaqaysato saacadna inaad masaajidka kitaaba darsi dhigata anay kula adkaato o tidhaa wallahi dee shaqaa kasoo ra waxoo tegi kari maayo war sideedba waad xoojinaysa oo lagugu xamaalayay ma one hour ama half an hour aad ilaahay subxaanah watacaala kitaabkiisa wax ka ogaataa baa culays noqday anaga iyo islaamtiiba waa shaqo tagnoo dadkii waa wada dhiban yahayo waxaas waa marmarsiyaana akhiro meel laku keenayna inaad naftaada khiyaanta maaha waa adiga naftaadii waxaad khiyaamaynaysa inaad naftaada khiyaanta sidaad adduunkaaga ugu dadaalaysidee xoog iyo xooliyo lacagba ugu bixinaysid ee doorashada u samaynaysid maanta waxaa laga yaabaa magaaladan hadda joogtaan haddii layda yidhaahdo tuka shaqo fiican baa jirta dhammaantiina waa dareeraynaa inaynu magaalada kala tagnaa waxay u baahan tahay caqli badan guryo cusub inaynu karaysano si ay degaan u lahayn laakiin haddii la ydhaha war magaaladani way dembi badan tahe bal dambaa ka masaajid fiicana tagno wallahi dee shaqadii cidina ka tegi kara misaa waayo waxay ku xidhan tahay waxaanaan raadinaynaa keebaa agteenna qiimo ku leh hadduu shaygu agtaada qiimo ku leeyahay waad samaynaysaa dadaalna waad u bixinaysaa idan ayohal axibba darsiga koowaad waxaan ku koobaynaa toosni baa laynaga rabaa darsiga kale uu kaga hadlay asbaabta lagu toosnaan kara ama maxaa kugu caawin kara inaad toosnaato laakiin alaslu wuxuu yahay baynu leenay inaynu toosnaano oo ilaahay jidkiisa ku toosnaano oo aasiradeena ku xisaabtano sal allahu calaa muxamedin wala ali wasaxbi wasalam